akhbaranaa moxamed ibn bashaar waa bundaar hiqat habt weeyaan qaala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطaan waa hiqat habt qaala xadaثna cabdاlxamiid ibnu jacfar اlanصaari saduuqu rumya biاlqadr warubama wahim wahmina waa inuu ku dhaco waa suuragal qadariynimona waa lagu sheegay qaala wuxuu yihi xadaثanii moxamed ibn camr bn caطaa alcaamiri اlqurashi hiqa weeyaan can abi xumayd الsaacidi abi xumayd الsaacidi saxaabiga waxaa la yidhaha almundir ibnu sacd ibn اlmundir radia allahu taala anu arda qaal wuxuu yidhi abu xumayd الsaacidi kaana الnebiyu nabigan wuxuu ahay salى اllahu عalayhi waali wasalam idaa rakaca goorta u rukuuca ictadala uu sinaan jiray oo uu toosi jiray istaag ahaan u toosi jiray falam yansib kor uma taagi jirin aan ku noqdo can abi xumayd saacidi qaal wuxu yhi abu xumayd kaana nabiyu nabigeen wuxuu sal l slm idaa rakaca baabka dhan baan ku noqdo maxaa yeelay ictidaalkii oo bacd rukuuc ayaan muxuu ahaa u fasiray aan filaya marka ictidaal oo sinaan oo rukuucda ah weyaan marka baabka baabu lictidaali istoosin iyo sinaan ayuu baabkan u baab yahay fi rukuuci xilliga rukuucda lagu jira in saa loo sinmo oo qofka uusan madaxiisana raaricinin korna uusan u taagin ayuu baabkan u baab sidaa weeyaan xadiidka kun iyo sagaal iyo soddonaad qaala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna maxamed bin bashaar wa bundaar qaala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطaan qaala xadaثna cabdاlxamiid bn jacfar alanصari saduuq rumiya biاlqadr warubama wahim qaala xadaثanii moxamed bn camr bn caطa alcaamiri اlqurashi hiqa can abi xumayd الsaacidi almundir ibn sacd ibn اlmundir radia allahu taala arda qala wuxuu yihi almundir ama abi xumayd الsaacidi kaana الnebiyu nabigeen wuxu sal slm idaa rakaca goorta u rukuuca ictadala mid sinmo ayuu ahaa oo dhabarkiisa simo iyo madaxiisaba falam yansib ma taagi jirin kor uma taagi jirin ra'sahu madaxiisa walam yuqnic hoosna kuma foroorin jirin wawadaca nabiga wuxuu saaray ama uu saari jiray yadayhi labadiis gacnood calaa rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu saari jiray ictidaal fi rukuuc marka waxaa weeye culimmada waxay ka cabiraan haddii dhabarka qofka la saaro biyo oo muxuu ahaa koob biyo ama bakeeri biyo la saaro inuu mxuu ah, xajin karo oo saasay u sinaato madax marka in hoos loo forooriyana lama ogolo in madaxa kor loo taagana lama ogola labadaba waxa waa wax la diiday waxaa la rabaa marka wax siman oo sidaas ah inuu dhabarka noqdo ilaa madaxa isla sinaan saas ayuu nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam samayn jiray siduu sheegay abu xumayd isaacidi radia allahu tacaala canhu wa ardaa baabu nahyi reebid liska reeba baabkan u baab yahay can qiraa'ati akhrin fi rukuuci rukuucda intaad ku sugan tahay inaad wax akriyo qofka ama qofka muxuu ah wax akhriyo qur-aanka kariimka loola jeeda ayuu baabkan u baab yahay akhrinta laisuu diidaa marka adkaarta soo aroortay iyo adciyada soo aroortay ma ahan ee waxaa way waxaa laisu diidaa qofka inuu qur-aan ku akhriyo isagoo rukucsan xadiidka kun iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai aleh raxmat lla cubaydillahi bna saciida cubaydullahi bna saciid meel nooga haro cubaydullahi bna saciid oo sheekha nasaa'i ah hadduu marba yimaada waa abu qudaamat sarksi ninkaas meel ku haro yaanan lagu shigshigin dib insha allah tabaaraka watacaala marka cubaydullah waxaa weeyaan eh, waa tashiir cabdullaahi weyaan cabdullahi waa mukabar cubaydulahina waxaa musaqir cubaydullah aduu marba musaqir yahay aabbihiina uu noqdo saciid uu noqdo sheekh sheekha imaam nasaa-ina noqdo waa abu qudaamat sarksi waa meel kale aan loo doonin waa iqatun ma'muunun sunni saddex sifa waa iqa waa ma'muun waana sunni raximah اllah waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yihi xadaثna xamaad ibn mascada التyمي واثقة عن أشعث أشعث بن عبدالملك الحمراني أشعث بن عبدالملك الحمراني واثقة فقيه عن محمد محمد بن سيرين محمد بن سيرين وإمامك التقانين واثقة ثبت عابد كبير القدر قدر أهان إن أدو سرعيوها وحكا دوين رواد الرواية بالمعنى حديثك إن معنى لغو وريو ma ogolaan jirin mana ogola ma qabo weyaan raximah llah raxmata waasica maxamed ibn siriin can cubaydata cubayde wuxuu ka wariyay ibnu camr almuraadi weyaan waa iqatu habtun mukhadram can cali bn abi aalibin radia allahu taala amir muminiin amiir اlmuminiin qala wuxuu yihi cali nahani nebiyu nabigana ayu diiday sal اllah alay slm can ilqasiyi bifatxi اlqaf wa tashdiid asiin almaksuura qasiyi nahani wuxuu i diiday annebiyu nabigana sal sl can ilqasiyi dharka loo yaqaana qasayiga ayuu i diiday qasayiga waa dhar ka kooban suuf iyo xariir ka kooban oo laisku daray suuf iyo xariir lis dhexgeli ayuu ka ka samaysanya qasayiga diidmada marka waxaa keena muxuu ahaa suufka maahan waxaa diidmada way u timid waa xariirta awgeed iyo walxariiri ee xariirta baraxa tiran oon waxba lagu darin nabigan uu idiiday sal slm iyo wa khaatami dahab dahabka fargashi inaan ka dhigta nabigan uu idiiday sala allahu alay wasalam wa an aqra'a inaan qur'aanka alla akhriya waa idiiday wa ana ana raakicun aan rukucsanahay saasuu sayd cali yidhi radia allahu ta arda wa qaala marata marna wuxuu yidhi ukhra wa an aqra'a inaan akhriyo qur-aanka raakican xaalaan ahay mid rukuucsan nabigeena weydiiyey sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka saddexdaas shay ayuu nabigeenna afartaas shay ayuu nabigeena sala allahu alay wasalam sayd cali u diiday tan koobaad lebiska qisayiga qasayiga inuu xirto dharkaa isku darsan suufka iyo laisku daray xariirta iyo xariirta oo barax tiran iyo dahab inuu ka dhigto khaatam amaba fargashi uu ka dhigto nabigeena udiy sal l slm maxalushaahidka marka waxay tahay wa an aqra'a wa ana raakicun amaba wa an aqra'a raakican anoo rukuucsan qur-aan inaan akhriyana nabigeena udiy sal slm marka markii aad salaad ku jirta salaadda inta la taaganya akhri laakiin qur-aanka akhri laakiin marba haddii rukuuc ay timaado qur-aan lama ogola lamana akhrin kara weeyaan xadiidka kun iyo kow iyo afartanaad waa xadiid xasanun saxiixu lisnaad sanadkiisa waa xasanun saxiix waana taqaanaan xasanun saxiix marka israacdo waxa loola jeedo aad baad u garanaysaan qaala alimaam nasai alih ramat lla akhbarana cubaydillahi bnu saciid waa ninkee abu qudaamat sarksi meel kale u doonina qaala xadaثana yaxya ibn saciid الqaطaan can ibn cajlaan moxamed ibn cajlaan asal ahaan waa saduuq ilaa fii axaadiiثi abi hurayra abi hurayra wuxuu ka wariyo qas badan baa ku jira iطraab badan baa ku jira laakiin sidiisa kale waa moxamed ibn cajlaan waa saduuq weeyaan can ibraahim ibn cabdillaahi ibni xunayn alhaashimi mowlaahum iyaga ayaa xuray reer bani haashim waa iqa weeyaan can abihi abi wuxuu ka wari wa cabdullahi bni xunayn alhaashimi mowlaahum hy asna waa iqa can ibni cabaas wuxuu ka wari cbdullahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib ibn cami الnabiy salى اllahu alay waslm radi allahu ta arda can cali wuxuu ka wari sayd cali ibn abi aalib amiir اmminiin qaa wuuu yih sayd cali radi alah ta arda nahani nabi nabigan wuuu yidhi sal slm can khaatabi dahab fargashi dahab ah inaan xirto wa can qira'ati akhrin raakican anoo rukuucsan wa can ilqasiyi suufka iyo xariirta laisku daray inaan xirtana waa idiiday iyo walmucasfari iyo dharka raangiga la geliyey la ranjiyeeyey mucasfarka waxaa weeyaan waa dharkan annaga hadda baatiyada maxaa la yihahdaa marka la geliyo dharka ah, la geliyo raangiga la geliyo kariska baatiyada kariska ah <laughs> dumarkii waa loo ogolya laakiin raggi inaad nin muxuu ah shaati baatiya tasho samaad arkin shaati baatiyuu talinayaa ama surwaal baatiyuu talinayaa ama go' baatiyuu muxuu ah qaadanayaa ya african dress saasuu leeya abdirazaq african dress laga tasho waa lii diiday ayuu leeyahay radia allahu tacaala canhu ardaa xadiid kuni o laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي mt akhbarana alxasan ibn daawuud almunkadiri laa ba'sa bihi qaala xadaana ibn abi fudayk muxamed ibn ismaaciil ayaa la yihahdaa ibn abi fudayk haddii aad aragtaan waa maxamed ibn ismaaciil waa imaam albukhaari ay isku magac yihiin ibn abi fudayk marka waxaad la aadaan markii bukhaari kusoo xasuusta ya bukhaari ayaa lagu soo xasanaya ibn abi fudayk waa maxamed ibn ismaaciil waa saduuq can الضaxaak ibn cuثmaan alasadi ahay aiaami weyaan aiaami asd اiaami hy wa saduq yahim can ibrahim ibn xunayn haddaan soo marnay can abihi isna waan soo marnay can cabdilahi bni cabaas bn cabdilmuطalib can cali bn abi aalibin radi allah ta qal u sayd cali nahaanii rasul rasulka wuxuu dihi sal slm walaa aquulu ma dhahay nahaakum adinku idin diiday ma dhahaya yacnii lafdiga nabigeena sal اla slam isaga ayuu u diidey yacni saas gaarsiiya ummaddu waa loo diiday bas ma aha aniga laftarkayga idiiday w sidcan loo diidayn annagana min baabi awla nahani ah, muxuu ahaa nahani wuxuu ii diiday ood iga reebay rasul rasulka al sal slm walaa aqulu ma dhahay nahaakum uu idiin diidaya can takhatumi dahabi dahabka in fargasha aan ka dhigto wa can lubsi qasiyi dharkaa isku darka ah oo mxuua kitaanka kataanka iyo amaba eh, suufka nooc ka mid ah iyo laisku daro xariirtana waa i diiday inaan xirto wa lubsi mufadam mufdmkaas mafdmna waa lahaa mafdm mufadm labadaba labadaba waa la ogolyi in mxuu ahaa loogu dhawaaqo mufadmkaas waxaa weeyaan almushabacu biاlxumra waa dharka laga dharjiyey casaan meel dambe oo laga casayna lama arka isaga dhanba inta mxuu ahaa rangi ama karar loo qaato casaan ayaa jug la siiyey mufadm marka almushabac biاlxumra meel dambe oo laga casayna ma lahan meeshuu dambe soo gaaray waa macnaheed waxaa wey waa casaanka khaaliska ah dharka cas guduudka ah oo sidai roogaan haddu eg oo kale in la xirto taana nabigeenna wuu idiiday sala allahu alay wasalam iyo almucasfar iyo dharka kariska ah oo raangiga kala duwan la geliyey an qira'ati fi rukuuc rukuucdina quraan inaan ku akhriyo maxalushaahidka waa an fi rukuuc abcan marka dharkaas casaanka ah in la xirto jamhuura ahlicilm waxay qabaan nahyigaas inuu yahay cala tanziih lianna nabigeena sal slm inuu xirtay dhar casaan ah ayaa soo aroortay xullatun xamraa nabigeenna inuu xirtay isku joog casaan ah inuu xirtay nabigeena sal slm lakiin culimadu waxay u badan yihiin in nahyigaas uu yahay tanziih qaarna waxay leeyihiin nahyiga wuxuu ku dhacaa sida xaafid ibnu qayim uu qabo wuxuu ku dhacaa casaanka baraxa tiran laakiin casaanka barabaraha yar amaba casaanka ah ha noqdo cadaan amaba ha noqdo madow amaba waxyaabo kalaro kale ay ku dhex jirjiraan dhib inay lehan hadda cimaamaddan cas oo dadka qaar ay xirtaan waxaa weyaan sida sheekh talexirin oo kale culimadu waxay leeyihin dhib maana maxaa yeelay eh, casaankii waxaa ku jira cadaan ayaa dhex socda iyo midabo kale ayaa dhex socdaan wاlcilmu cind اllahi tbaaraka watacaala xadiid kun iyo saddex iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaal imam sal amat barana ciisa ibnu xamaad zuqba ayaa loo yaqaana zuqba ayaa loo yaqaana almasri waa iqa can lati bni sacd imaamu ahli misra waa imaamka ad taqaaneen habtun xujatun imaam faqiih can yaziid ibn abi xabiib yaziid ibn abi xabiib almisri waa asna waa iqatun faqiih laakinahu yursil ana ibraahim ibn cabdillahi bni xunayn xadada wuxuu warramay ana abaahu abihi xadaa wuxuu warramay waan soo marnay anahu isaga samica inuu ka maqla caliyan radi allahu ta q isagoo leh nahaanii rasu rasuulka wuxuu yidhi sal slm can khaatami adahab dahabka fargashigiisa wa can lubuusi alqasiyi dharka isku darka oo xariirta iyo suufka isku jira laga sameeyeyna inaan hartana u diiday iwa almucasfari dharka kariska ah wuu diiday wa qira'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisana wdiid wa alaa rakaan rukuucsan xadiid kun iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alay amt akhbarana qutayba ibn saciid ibn jamiil ibn طariif albaqlani iqatun tabtun an malik ibn anas imam daar hijra habtun xujatu imaamu faqiih can naafic mowla cabdilahi bn cumar waa iqa can maxaa idiin qoran can ibraahim keligii qofa qoranta min ku jira can ibraahim axsant can ibraahim ibnadaas macish kuma jirta ha laga tuuro waa khaa mabaciya can ibraahim ibnu cabdillaahi bni xunayn waa ninka haddaan soo marayn can abiihi can caliy bn abi aalibin radia allahu ta ada qaal wuxuu yidhi nahani waxaa ii diiday rasu rasuulka sal sl can lubsi wuxuu iga reebay dhah nahani wuxuu iga reebay rasul rasulka sal sl can lubsi alqasiyi dharka qasayiga loo yaqaano wuu ii diiday oo suufka iyo xariirta laisku daray iwalmucasfari dhar kariska ah wacan takhatumi dahabi dahab inaan fargashi ka samaystan wuu ii diiday wacan qiraati fi rukuuc rukuucda intaan ku sugan inaan qur akhriyana wuu ii diiday nabigeena salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam intaas marka baabkan kulli imaamka axaadiistan uu keenay oo ilaa waxaa weeyaan shanta xadiid ah intaba nabigeena wuxuu ku diiday sal slm una diiday isaga in qur-aan la akhriyo qofka isagoo rukuucsan marka nahyiga isaga lama ogola qur-aanka marba haddii aad rukuuc ku jirta qur-aan lama akhrinayo sidaa weeyaan tacdiimu rabi naam waan wadayna caw sheekada gadaan ka dhigayna shan da kaba soo qaad sida a maya taas wixii mid kale rukuucda moogta waa tacdiim الrab faama الrukuuc facadimuu fiiha الrab waama الsujuud faاjtahiduu fi الducاa saasoo mahin faqaminu an yustajaaba lakum marka rukuucda iyada waa ilahay baa lagu weyneyna marka haddii ay ilahweyneyn soo gasho quraan haduu soo gala ka warnaad kala jeeda allahu aclam waay qur-aan koleyba looguma talagelma shayda baabu tacdiimi rabbi fi rukuuc rukuucda in rabbiga lagu weyneeyo ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo shan iyo afartanaad cashirka xalay baaqday ayaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan waxun ka soo yaragooyo marka la socdo aan yaro ordayna jazakum allah khayran xadiid kun iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih ramat lla qutay bn saciid ibn jamil bn طrيف الbaqlani qaal xadaثna sufyaan can sulayman bn suxaym abu ayub almadani wa iqa can ibrahim ibn cabdillahi ibn macbad ibn cabaas ibn cabdilmuطalib saduuq weeyaan can abihi abihi abihi wa cabdullahi ibn macbad ibn cabaas ibn cabdilmuطalib weeyaan iqat qaliil xadiid xadiidkiis waa yaryahay lakin waa iqa can ibn cabaas wuxuu ku yhi abdullahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib ibn cami nebi sal slm radi allahu ta radia allahu ta anu arda qaala wuxuu yidhi kashafa الnabiyu nabigeena wuxuu fayd sal slm asitaarata daah ayuu fayday gurigii aad ku jira nabigeena ala sl slam daahiisa ayuu saa u fayday gurigana wuxuu ku yeelay masjidka ayuu ku dhegnaa daaqadda masjidka u saarnaa guriga nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam weliba dhanka bidxad ayuu xigay ila masjid nabowi qibladiisa waa dhanka koonfureed oo maka ayaa koonfur ka xigto maka ayaa koonfur xaggeed ka xigta maadaama koonfur maka ay ka xigto guryaha nabigeena alayh sala slam dhanka bidaxda ay kaga dhegnaayeen oo daaqadaas oo kale ayuu nabiga guriga gurigiisa alah sla slam markaasuu daahi u dhexay masjidka iyo gurigiisa ayuu saa u fayday nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalama waa yahay kashafa wuxuu fayday annabiy nabigeena sal sl sitaarata daahi ayuu fayday wannaasu dadkina sufuufun ay safaf yihiin khalfa abi bakrin abubakr gadaashi ay ku tukanayaan waa marad mowtka nabigeena sal l slm faqala wuxuu yidhi ayuha naas wardadow inahu shaniya lam yabqa kama harin min mubashiraati اnubuwati nabinimada waxyaabaha laisugu bishaareeyo oo nabinimada bishaarooyinkeedii ila ru'ya saalixa ru'yada suuban yaraha almuslimu qofka muslimka u arka aw tura lahu ama loo arka ilan waxyiga halkaasu ku go'i doonaa nabiga markuu dhintay alah slat slaam halkaasu waxyi ku istaagi doonaa uma kadibna qaal wuxuu yidhi alaahuya inii aniga nuhiitu waxaa liga reeb an aqracu inaan akhriya qur'aanka raakican anoo rukuucsan aw saajidan anoo sujuudsan faama rukuuc rukuucdu miya facadimu fii rabba alla ku weyneeya oo ilaahay weynigiisa aad u sheeg sheega wa ama sujuudu sujuudu miya fajtahidu ku dadaala fi ducaai ducada qaminun waxaa xaqiiqo ah an yustajaaba lakum in idinka ajiiba saasuu nabiga sal slm marka xilliga addoonka aad ugu dhow yahay rabbigiis waa xilliga sujuudsan yahay marka xilligaas in ducada aad loogu dadaalo ayuu nabigeena fara sala allahu calayhi waali waslem ru'yada marka nabigeenna wuxuu ka tilmaamay ku tilmaamay mubashiraat اnubuwa nabinimada bishaarooyinkeedii marka ru'yada saalixa ah waa bishaaro tan xunna waa dhadhab iyo xulmi shaydaanka ka ahaatay tan wanaagsana min allahi ka ahaatay marka aadaabteeda waxaa ka mid ah ru'yo suuban qofka duu arka inuu allah kuma hadyo subxaana wa tacaala o tan labaadna oo qalbigu ka bishaaraysta allna ku mahadiyo tan labaadna qof aad jeceshahay qofaan ahayn aadan u sheegin waxaa laga yaabaa qof adiga aad isku toosnayn oo xaaladiina isku fiicnayn inuu arko barwaaqo adduuniya mid aakhirood ilaahay kusiiy subxaana wa tacaala inuu ruyadaa ka dhaxarkaa laga yaabaa kadibna waxaa weeyaan uu intuu ka leexiyo meel kale aad ku kaaga tuuro arrintaa marka waxay keenaysaa in dhankii loo fasiray ay ruyada u dhacdo marka haddii kolayba aad sheegaysa nin aad taqaano oo wanaag kula jecel oo khayr addunya mid aakhiro kugu fasiri aqoonna ulah u sheega tan labaadna xumaan haddii ay tahayna ilaahay subxaana wa tacala qofka inuu ka magangalo weyaan ilahay inuu ka magangalo qofna uusan u sheegin kaainan man kaan sidaas ayuu nabigeena faray sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ru'yada waa noocaas ru'yada xogan ma laga qaadan karaa hadduu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayru khalqi illaah xabiib raxmaan shafaacadiisa allahna siiyo hadduu caaw ku yimaado ku yidhahda salaada cishimo tukatay ha salaada ma lagaama rabo ahlujannata anaana ku shafeeci ka warrama oo nabi maxamed ku yimaado ala sl sl og ma laga qaadana bishaaro waa bishaaro lakin xog ma laga qaadana may xog lagama qaadanay abadan ru'yada waa mubashiraat waa bishaaro laakiin xug lagama qaadanay abadan xugun laga qaadana yani oo damba ma jiro laakiin mubashiraat wax kuu bashaarayna marka taas aad loola socdo baabu dikri fi rukuuc rukuucda dikriga la akhrina ayuu baabkan u baab yahay ilaa boggan uu ka dhowaado anwaacda rukuucda adkaarta lagu akhrina ayuu muxuu ahaa imaamka calayhi raxmat noo sheegi doonaa marka waa noocyo kala duwan adkaar kala duwan weeyaan marka inuu qofku u tanwiiciyo marna uu kan la imaado marna kan la imaado ayuu qofka samayn karaa xadiid kun iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي ramat lla akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey wa iqaة tabtun xuja qaala anbana abu mucaawiya moxamed bin khazim khazim adariir abu mucaawiya oo sheekh sheekh الnisaa-i asal ahaan haddii iطlaaqaas uu ku yimaado waa moxamed ibnu khazim adariir waa ninkaas wuxuu ahaa iqa markii ay noqoto acmash xortiisana waa ninka xagga xifdiga ugu xifdiga badnaa isagoo yarna wuu indhabeelay caleyh raxmat ullah marka mararka qaarna waxaa dhici karto axaadiista uusan acmash ka warinin inuu muxuu ahaa gafaf ku dhaca waa suuragal irjana waa lagu yara tilmaamay murjinimo inuu yahayna ama murjiada inuu ka tirsanaana waa lagu yara sheegay caleyh raxmat ullah waayahay abu mucaawiya maxamed bin khasmi adariir wayaan iqatun waa reer kuufe waa iqa an acmash wuxuu ka wariyey sulaymaan mehraan waa ninka ad taqaaneen muxuu ahaa iqatun tabt ahaa can sacad ibni cubayda asulami waa iqa can mustawrid ibn axnaf alkuufi waa iqa can sila ibni zufar ragga waan soo wada marn waa taqaanaan alcabsi iqat jaliil can xudayfata ibn yamaan radia allahu ta arda saxib sir rasul lah sal slm qala wuxuu yidhah xudayfa salaytu waxaan tukaday maca rasul baa tukaday sal slm farakaca wuu rukuucay faqala wuxu yidhi fi rukuuci rukuucis wuxuu ku yidhi subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcaiim riwaayaad kaleo bixamdihi ay ku darayaan wa fii sujuudin wuxuu ku yidhi subxaana rabbi alcla subxaana rabbi alcla subxaana waxaa xumaan xumaanoo dhan ka hufnaaday oo ka nasahan rabbi rabbigay alcadiimi ee weynaa tan dambana subxaana waxaa nasahan rabbi rabbigay alacla ee sarreeyey nawcun aakhara min adikri fi rukuuc nooc kale oo dikri ah markii qofka rukuucda ku jira uu la imaan ayuu baabkan u baabay xadiid kun iyo toddoba-y afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي amat abarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari ismaaciil ibn mascuud oo sheykh النasaa'i ah tan koobaad waa iqa tan labaadna nisbadiisa waa jaxdari weeyaan taana iyada meel ku xirta ismaaciil ibn mascuud qaala xadaثana khaalid isaga lama sheegay maxaa yeelay khalaas meelaan soo saarnay somayn ibn xaariث alhujaymi wa iqaة tabt ويزيد بن زريع واثقة ثبت قال حدثنا شعبة وإمامك عن منصور بن معتمر واثقة ثبت عن أبي الضحى أبي الضحى كنيداس أبي الضحى نينك إسكالا وحال ليرادا muslim ibnu subayx muslim muslim ibnu subayx alcadaar alkuufi waa iqat faadil inaad abiduxa kale aragta waa kugu adkaanaysaa can masruuq ibn ajdac wa iqatu caabidun faqiihu mukhadram can caaishata wuxuu ka war um lmuminiin radi allahu tan ardaha qalat waxay tiri caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal sl yuktiru mid badiyo an yaquul inuu yidhaha firu kuxru kuxdiisa sujuudiisa subxaanaka rabbana wabixamdik allahuma kfir lii subxaanaka allow nasahnaanta rabbana rabbiga naga wabixamdika ma hadda lala qabo allahuma alla ikfir lii dembiga ii dhaaf saasuu nabiga dhihi jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam rukuucda taasuu nabiga ku badin jiray sujuudiisa waliba sujuuda u badnayd sida riwaayaad kale ay cadayn doonaan nowcun aakhara nooc kale oo minhu adkaarta lala imaana ama ducada lala imaana dikriga lala imaana rukuucda ayaa halkan imaamku ka sheegaya xadiidka kun iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alih raxmat lla akhbarana moxamed ibn cabdilacla asancani waa iqa qaala xaddatana khaalid ibn xaarif alhujaymi qaala xaddatana shucba ibn xajaaj qaala ambana anba'anii qataada ibn dacamat saduusi albasri can muarif muarif ibn cabdillahi shikhiir weeyaan alcaamiri iqa muarif ibn cabdillaahi shikhiir alcaamiri iqa can caaishata wuxuu ka um muminiin radia allahu taala ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka al sal l slm yaquulu mid ila fi rukuuci rukuucdiisa subuuxun quduusun rab اlmalaa'ikati wاruux saasuu nabigeena dhihi jiray alah slat slam markuu rukuuc ku sugan yahay subuuxun quduusun rab اlmalaa'ikati wاruux hadda annaga waad aragteenoo xiliyada taraawiixda lagu jiro oo markii la salaam naqsado inta udhexaysa rakacaadka ayaa la yidhaahdaa xilliga hore oo inta hadda aan wahaabiyadan wax badan ay qasinna la qaadi jiray hawsha la qaadi jirayo subxaana meliki اlquduus masjidka dhan subuuxun quduusun rabbuna warabu اlmalaa'ikati wاruux masjidka dhan baa markaa rogmi jiray ma ku soo gaartay rag qaar oo kuso gaareen mayna mas-uuliya waa jirtaaba marka waa kaas weli ma socotaa <laughs> xaaji cumar aan hore u soconna saasaa haboon haddii kale badan ku dhacayna waayahay subuuxun waxaa weeyaan iyo quduusun waa laba khabar mubtadahoodin waxaa weeyaan waa maxduuf waxa huwa alla subuuxun waa mid ka nasahan oo ka hufan ceeb la arka quduusun huwa allah subxaana watacaala quduusun waa mid ka nadiifsan cayb oo dhan aaahir waa kana nasahan kana hufan awlaad kana hufan alandaad almunazah can eh, اlawlaadi waاlandaad carabi ahaan aan kugu sheegi subuuxun almunazah can kuli cayb subuux marka la yidhahda allihii ka hufnaa oo ka nasahnaa cayb la arko weyaan quduusunna waxaa weeyaan aaahir min alcuyuub ayaboo dhan nadiif ayuu ka yahy rabbigeen subxana wa tacala almunazah can alawlaadi walandaad awlaad iyo kuwa isaga wax la wadaaga ilaahay subxana wa tacala waa ka hufanya sidaa weeyaan marka waa ammaan haayadeed weeyaan subuuxun quduusun rabu اlmalaa'ikati malaa'igta rabbigeeda iyo waruux huwa rabu اlmalaa'ikati weyan isna waa sidii o kale waruux iyo malk jibriil nowcun aakhara nooc kale oo min adikri dikriga fi rukuuc rukuucda la ayuu baabkan u baabiya xadiidka kun iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay ramat akhbarana camr ibn mansuur yacni anasaa'i annasaa'i weeyaan waa iqatun tabt qaala xadaana aadam ibn abi iyaas alcasqalaani iqatun caabid casqalaani nin aad aad u taqaanaana jiro oo laqabkaas eh, cafwan eh, ha laqabkaas ama nisbadaas eh, aada looga yaqaan ibn xajar nacam alxaafid ida qila alxaafid aaliba isaga ayuu ku dhici yatabaadar dihn ilayh waa yahay qaala xadaana aadam ibn abiyas alcasqalaani waa iqatun casqalaan xagee ku taalla ma taqaanaa casqalaan waa dalkan hadda israa'iil ay haysato ayuuayay ku taallaa dalka filistiin oo hadda muslimiinta laga dhacay oo israa'iil ay qabsatay haddana lagu wada qasbi muxuu ahaa madaxdii muslimiinta intooda badnayd inay ogolaadaan ay weliba ay garab galaan lagu qasbahayo weyaan nasal allah asalama alcaafiya qaala wuxuu yidhi xadaana leyt bn sacd imaam ahli misr weyaan iqatu thabtun xuja imaam can mucaawiya yacni ibni saalix alxadrami mucaawiya ibnu saalix waa iqa weyaan can abi qays alkindi waa iqa wahuwa camr ibnu qays weeyaan qaala samictu waxaan ka maqlay caasim ibni xumayd alximsi saduuqu mukhadram qaala samictu waxaan ka maqlay cawf ibni malik alansaari cawf ibni malik asaxaabi da cafwan cawf bin malik aلصaxaabi radi اllahu ta a yquul isagoo la qumtu waxaan istaagay maca rasul baan istaagay sal sl leylatan habeen falamaa goorta rakac nabigu u rukuucay makata wuxuu nabiga nagaaday qadra suuratin qadra suurati اbaqara suurat اlbaqara qadarkeeda yaquulu wuxuu le fi rukuuci rukuucdiis wuxuu ku leeyahay subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama waa suuraة اlbaqara in u dhiganto subxaana allah subxaana di ljabaruut wاlmalakuut wاlkibriyaai wاlcadama subxaana waxaa ceeb oo dhan ka hufnaaday diljabaruuti awood oo dhan allihii u saaxiibka ahaa oo cid walbana sanduleeyey iyo wlmalakuuti boqortooy oo dhan iyo wlkibriyaa kibir oo dhan iyo wاlcadamati weynin oo dhan intan qofkii yaqiinsan waxaan hadda yaayaacan oo did arkaysaan oo macnahaad u arkaysaan wuxuu runtii u arkayaa tiksi tiksi u arkayaa sida dhabta sidaa weeyaan laakiin annaga qalbigeenna intaan si fiican mugud mugu dhaadhici kartaa ya walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmal الظaalimuun inama yuؤahiruhum lyowmi tashkhasu fiihi اlabsaar falaa ygrurka taqalubhum taqalubuhum fi اlbilaad faصbir ina wacd اllahi xaq walaa yastakifanaka aladiina laa yuuqinuun ayadahaas iyo adkaarta nabigeenu akrin jire sal la alay slm qofkii ay ka daadegaan waxaan yacyaacan ma arkaysaanoo hadda wax weyn iska dhigayaan adduunka naga wata intaan waradnay intaan saanaan kan kalaanahay oo in badanna sidii taksiga ay naarta ugu daadanayaan subxaan allah yacni qofka iimaan laba wax ka liidan oo ka dullisan lama arko waxa xaqiiqo weeyaan maanta kan wax agoodda sheegana biyo yar haddii ay calooshiis ku istaagaan cabaadkiisa laga carari jug yar hadduu maqlo meeshuu gala waa taqaanaan kaasaa marka laga yaaba qofka inuu diintiis uga taga acuudu billaah kaasaa laga yaabaa inuu muxuu ah islaamnimadiisu burburiyo nabigeena cala sl slam markuu ka warramaya sanawaadka khadaacaadka sanadaha dhagarta badan oo qofka mu'minka ah iyo ahlu iimaanka ah iyo qofka muxuu ah aaminka ah lagu xukumo khiyaano kuwa faasiqa iyo khaa'imiintana ah la aamino nabigeena calayhi salaat slaam wuxuu sheegay in dad albaabaha jahanamo taagan oo dadka ugu yeerayaan inay ku shubmaan qofkii aeecana ay ku ridayaan inay imaan doonaan bal tu'iruuna alxayaaةa اddunya wاlaakhiraةu khayru waabqى waxaanaad arkaysaan kulli adduunye oo macnaheeda aad aragteen macna darridii adduunyada maanta kolleyba cid ay ka qarsoonta lama arko qof ishilmaamsiiye waa baab kale dhammaanteenna kulli kan hadda maanta awoodda sheegana ummadda u digdiglayna iyo kan muxuu ah loo digdiglayna iyo kan adduun gatay oo akhiiradiisii muxuu ah baabiyey oo weliba dad akhyaarana ku baabi'iyey oo xabsiyo noqotaya dil noqotaya dulmi noqotaya dhan walba noqotaya dhac noqotaya geysana kuwa ayaga ah oo dhan dhammaan kullu nafsin daa'iqat اlmowt naf kasta way dhibanaysaa qaala kam labidtum fi اlardi cadada siniin qaaluu labitnaa yowma aw bacda yowm fasal adiim adduunkan dhanba waxaa la weydiye dadcumriga dheeraa abuna aadam qof baab ka soo galo albaabkan masjid ka soo galo saban ka baxay saas weyaan marka adduunkaas noocaasa qofka muminka waxaa la rabaa iimaankiis inuu adkayo oo waxaan ayna kadinin falaa yaqruka taqalabuhum fi lbilaad aayadahaas noocaas qofku waa inuu daa'iman wa abadan qalbigiisa meesha u sarreeya ay saarnaadaan markaad xaajo noocaas aragto ama aad dad sida tiksigi ugu shubmaa ugu shuma dababka aad aragto qofkuu arkana waxa weyaan ayadahaas iyo xadiistas ay hortiisa u yeelaan maanta xaaladda meesha ay maraysa waad ujeedaan waxay ilhayaan waxay dhaayahayaan maxaa la dhihi jiri yani waxay indhahayaan sheeg sheegid uma baahno aad ujeedaan nin walbuu arkaya xaaladda meesha ay maraysa maanta dadki waxa la rabaa in masquul lagu wada shogo muslimiintii o dhan culimadoodii madaxdoodii waxaa weeye dhaqaalahoodii diintoodii waxooda dhan in masquul lagu wada shogo oo ilmo yaryaro muxuu aha sufaha la adeegsada la rabaa laakiin kala wallah kala ummaddan ummatn maxamed ummadiisa ala sl slam tanaam walaa tamuut way hurdi laakiin ma dhimanaysa xaaraan abadan laa tazaalu طaa'ifatu min ummati cala alxaq daahiriin laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yatiya wacd اllah ayuu nabig sal slm ummaddayda kama zuulayso qolo yar aa'ifo oo xaqa ku taagan oo weliba muuqda aahiriin laa yadurhu man khaalafahum walaa man khada lahum ciddii ayaga khilaafo ama ciddii garabkooda ka baxda waxba kama tarayaan ilaa aad ilaahay ballanqaadkiis wacdigiis yimaado oo nasriga alla u yimaado culimadu markay ka hadlayaan duhuurkaas waxay leeyihiin duhuurku waa laba qaybood duhuurun bisinaani wasayf aw duhuurun bilbayaani walxuja duhuurkaas marka wuxuu noqon karaa in awood military ay awood ku leeyihiin waa xilliyada qaar muslimiinta ay soo marayaan oo culus ayaadga ay xoogga u leeyihiin oodna taqaaneen ay soo mareen insha alla waana soo mari doonaan iyo waxaa waye xilliga dacfiga u jiran bilxujati walbayaan maanta cidda hor istaagi karta qof muslim oo diinta ilaahay yaqaano oo xujo baail diin kastuu wato ama kristan ha noqdo ama ha noqdo yahuudiya ama kuwan dee maxamed dabcaabadka buudiya ha noqdeen cid maanta qof muslim ama diin islaam qof xambaarsanoona yaqaano xujo la hor istaagi lama arka abadan ileen dhammaan waxay wataan wax iska hor imaanay dhammaan isburburini wadaadkii allah naxariistay sheekh axmed didaad raxmat ullah almujaahid bilisaanihi ayaa waxaan garanayaa shurayder miyaan dhihi jirnin uu la murmay taqriiban siddeetameeyihii cajalada aada loo daawan jiray sagaashameeyihii aan xasuustaa wuxuu keenay weli maraykana lagu mur wuxuu keenay buwaagsa isdul saaran markaasaa w topic amaba cinwaanku wuxuu ahaa kitaabka muqadaska aad u taqaanaan ama baybalka ma kitaabka ma kitaab ma kalaam allah mise muxuu saasay ahayd odaygaan marka wuxuu ku murmayaa gaalka ah kitaab ilaahay weeyaan waa kalaam kalaam ullahi weyaan markaasaa waxaa weeyaan wuu yaqaanaa marka saa markaasu wuxuu yidhi haye kan ma kalaamka allahaa inta idhig kanna wuu sheegi magaciisa oo kalaamka all inta idhig idhig markaasuu wuxuu u tiriyey casharaad markaa wuxuu yidhi marka kalaamka all miska hor imaadaa kulli ma aaminsanta dhammaan ha ma hubtaa ha waan huba ma iska hor imaada kalaamka alle mayuu yidhi markaasu wuxuu yidhi intoodaba hal aayad ama hal meel ayaan ka soo wada qabana oo intoodaba isku wada khilaafaya marka adiga waxaan kaa rabaa kan kalaamka ilaahay inaad u sheegto adna ii sheegto dadkana labaatan kun dadka wada hoolwe inaa la fadhiya inaad u sheegto markaasuu yidhi kee kalaamka alle hadalkaas wixiina wuxuu ifsanyay faatixadii o kale u ifsan yahay aleh raxmat ullah fabuhita aladii kafar meeshu muxuu ahaa cabaad markaasaa waxaa weeyaan de boorisku qarin iyo qayli moogta qof marka laga adkaado u qaylini boorisku qarinaya qayli intuu orod intuu orod intuu orod amiladu soo qada waaa ka mid ah waxaa ku qoran u yidhi kitaabkaada ma rumaysad wuu ku qoran kitabkaan aad wadato kan aad wadato adiga ha miduu gacanta ku haysta keenuu yidhi meel fulaan soo bixi sa fulaan uu soo bixiyey maxaa ku qoran sun qofka aaminsan diinta christanka inay sun waxba ka dhibayn oo ficlan markaasuu yidhi ma aaminsanta arrintayda haa dhalo yaraad soo qaad idhib dhaladii oo yidhi kaali cab kaali cab ma garatay markaasuu soo booday dhaladii la booday markaasaa wuxuu la wareeg ha magacii jiisaasuu sheegay intuu faka haakada inta u wareeg intuu wareeg waa beenaana mag turuftoro ah markuu wareeg dhameeyey dadku waqti uu ka lumi ayaa wuxuu yidhi islaantayda saaka waxay tihi naagtayda waxay dhahday muslimiinta sun ay ku siin doonaan iska jira dhahday marka wuxuu yidhi adiga ilaahaygaada marka naagtaadaba ilaahaygaada marka aad aaminsanta naagtaada wey macsalaama meeshii wa yani boqolaala kusoo islaamtay meeshii waxaan kala jeeda marka duhuurkaas laazim maaha in awood iyo cuduud military lagu adegi maaha alxuja walbayaana ka mid ah marka nabigeena alay sl marka wuxuu dhihi jiray yani qadr albaqara intaas wuu macaansanaya wuu dhadhansanaya macaanidaasu qalbigiisa aad ku raaxaysana soo ma jeed sala allahu alayh ali waslm subxaana di ljabaruut wاlmalakuut wاlkibriyaa wاlcadama nowcun aakhara minhu nooc kale oo ka mid ah waxaa weeyaan dikrigaas lagu akhriyay rukuucda ayaa halkan aan ka gelaynaa xadiid kun iyo kontonaad waa xadiid saxiix qaal imam nasa amt akhbarana camr bn cali fallaas wa iqatu xaafid qala xadaثana cbdiraxman mahdi waa imaamkii qala xadaثana cabdاlcaziiz ibn abi slma wa iqatu faqiih qala xadaثana camii adeerkay waa kay adeerkiis almajishuun ibn abi slma abu yuusuf almadani waa saduq weeyaan can cabdiraxmaan alacraj cabdiraxman hurmus weeyaan alacraj waa iqatu habt can cubaydillaah ibna abi raafic cubaydillaah ibna abi raafic waxaa weeyaan waa katib cali sayid cali wuxuu aha karhani ama sekreter ayuu ahaa iqatun weyaan abi raaficna waa mawlaa rasuuli اlaahi sal l sl waa saxaabi jaliilka ah oo nabigu u xoreeyey ayaa dhalay radia allahu ta an arda can cali bn abi aalibin radi allahu ta arda ana rasu rasulka sal slm kan rasuulkeena idaa rakaca goortuu rukuuca qaala wuxuu dhihi jira allahuma laka rakactu allow adaan kuu rukuucay walaka aslamtu adiga ayaan ku hogaansamay wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey khashaca laka samci maqalkayga ayaa kuu khushuucay wa basari aragayga wacidaami lafahayga wa mukhi dhuuxayga iyo casabii seedayda intaasoo dhan aday kuu khushuuceen rabbiyo saasuu nabiga dhihi jira sal allah alay slam nocun aakhara nooc kale xadiid kun iyo kow kontonaad waa xadiid saxiix qala imam nasa mt akhbarana yaxya bn cuثmaan alximصi alqurashi waa saduuq caabid qala xadaثana abu xaywa shurayx xaywa wa shurayx ibn yaziid alxadrami almuadin wa iqa qala xadaثana shucayb ibn abi xamزة alximصi iqaة habt caabid weeyaan can muxamed bn mkadir wa iqaة faadil can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhuma can nabi nabig wxu sal slm kaan nabigan wuxuu ahaa alayh sl slam qaala wuxuu yidhi can nabiy maxaa idin qoran can nabi nabigan wxu kor sl slm kaana nabiga inuu ahaa alayh sl slam idaa rakac goortu rukuuc qaal inuu yidhaahdo allahuma anayu laka rakactu adaan ku rukuucay wa bika adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay wacalayka tawakaltu adaan ku tala saartay anta rabbii adiga ayaa rabbiga iyo khashaca samci waxaa khushuucay maqalkayga wa basari aragayga wa dami dhiigayga walaxmi hilibkaygi wa cadmi laftayda wa casabi aan ku noqdo marka wa calayka tawakaltu anta rabbi ayaa tahay halkaa ku istaag waa marka hawl cusub wa khashaaca samci maqalkayga wuxuu u khushuucay iyo wa basari aragayga iyo wa dami dhiigayga iyo wa laxmi hilibkayga wa cadmi laftayda iyo wa casabi seedayda lilaahi alla weyna rabbi اlcaalamiin caalamiinta o dhan rabbigood ahaa ayuu khushuuc saasuu nabigeen dhihi jiri sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiid kun iyo laba kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa raxmatl akhbarana yaxya ibnu cuhmaan haddaan soo marnay xadatanaa ibnu ximyara muxamed hay ibnu ximyara hay ibnu unays waa saduuqun asaliixi ayaa la yidhaha asaliixi bitashdiidi asiin hay asaliixi qaala xadatanaa shucayb haddaan soo marnay can muxamed ibnu almunkadir isna soo marnay wadakara aakhara macahu maxamed munkadir nin ayaa la socday muhiim maaha maadaama iqa faadil uu yahay haddii laba laga dhigana waa ziyaadad khayr haddii asaga kaligi loo daayana kaba sii fiican dhib ma laha abdiraxmaan acraj ibn hurms weeyaan can muxamed ibn maslama alansaari saxaabiyun jaliil inayn arbaciin hijr nabiga nab sal sl maxamed maslm waa taqaanaa qisadaa ku taqana ma taqaanaa inay saaxiib yihiin ajir adduunkana u dhaafiyey kacb ashra asanta kacbin ashraf waa ninkii nabigeena alah sala slam iyo saxaabiyaadka aad ku dhibi jiray kanyaameen laga saari anigu halley u yidhi waad ogeydeen qisadu la maray kacbin ashraf mar dhow oon fogeyn magaalada madiine qasrigiis ku yeelay qasri weynin badan oo dhanka qobo marka laga baxa oo laamigaas weyn oo wareega ah awtirin ahdaan xagga daa'iriya laga dhaha daa'iriga marka la gudba dhanka kale ku yaallay qasri aad u weyn oo weli taagan halka dhagax waxaa laga yaabaa inuu miiskan saddexdii ama afartii intaas la egyahay oo bulkeeti dhagax ka samaysan laakiin mar damboon tagay taqriiban labada kun iyo shan iyo tobanka may ahayd meeshu waa xaaqan tahay wax ka jir mal malaha yahuudda meesha kugu imaanay n ku arkay ala yirmiya ma aqaan waa la tirtiray hahay waayahay ninka la yidhi maxamed maslama radia allahu tacala canhu ardaa ana rasu rasu sl sl kan wuu rasuulkeena idaa qaama goortuu istaag yusallii isagoo tukani taطawucan sunna yaquul wuxuu dhihi jiray idaa rakca goortu rukuca allahuma alay laka rakactu adaan ku rukuco bika amanta adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay wa alayka tawaltu adaan ku tala saartay anta rabbi ayaa tahay khashaaca samci maqalkayga iyo basari aragayga iyo walami dhiigayga iyo wadami walami hilibkayga wadami dhiigayga wamuqi iyo dhuuxayga wuxuu khushaacay casabi iyo see dayda lilaahi alla weyn rabi ayuu khushaacay baab اruqsa fii tarki dikri fi rukuuc baab ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baabiyey fii tarki dikri dikriga in laysaga taga fi rukuuc rukuucda oo inaadun muxuu ahaa rukuucda bas adoon waxba akhrinin in mararka qaar ay dhici karto oo ruqso ay noqon karto ayuu baabkan u baabiyey laakiin waxaasoo wanaag xaggeed ugu tegi ammaanta alla xaggeed ugu tegi qof maxruumba muxuu inta rukuuc isaga tegi waxaas saxba maahaba waa yahay xadiid kun iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid xasanoo saxiix weeyaan qال الإmام النسائي رحمة الله أخبرنا qتيب بن سعيد قال xدثنا بكر بن مضر wa ثقة تبت عن بن عجلان محمد بن عجلان weyaan صدوq في غير xadيiث أبي هريرة عن علي بن يحيى الزرقي الأنصاري wa ثقة weyaan عن أبيه أبي يحيى بن khلاad weyaan lahu ru'ya nabigeenu arkay salى الlaه علي sلم iبن xibaan wuxuu ku sheegay fii iqaatihi ayuu ku sheegay iqaat taabiciin uu ka mid ayuu ku sheegay kitaabkiisa iqa ayuu ku sheegay wa kaana wuxuu badriyan ninka can camihi adeerkii an abiihi can camihi adeerkii rifaaca ibnu raafic wa kaana badriyan rag bader xaadir ayuu ka mid ahaa radia allahu taala arda qala wuxu yhi kunaa waxaan maca rasul ayaana jirin sal slm id dakhala rajul almasjida masjidka galay fasalla wuu tukaday warasuul rasulkan sal slm yarmuquhu u dhowri ramqiga waxaa weeyaan yarmuquhu yacni mudduu fiirinaya qofka inta hal mar saa u fiirisa aad ka leexata maaha saasuu nabigeenna u fiirinaya calayhi salat slam intuu tukanayba nabiga indhahu ku hayay yarmuquhu nabigu uu eegi walaa yashcuru ninkana uusan dareemayn ma dareensan nabigu inuu fiirina cala sl uma kadib insarafa salaadda iyuu ka baxay u dhameeyey faataa rasuula bu yimi sal slm faslama calayh wuu salaamay faradda calayhi salaama salaamta iyuu ka celiyey uu u jawaabay uma qaa wuxu irjic ilaaba fasalli fa innaka adi lam sali maadan tukanin qaala wuxuu laa adri qaala ninka dhaha waxaa weya waa rifaaca rifaaca ibnu raafic ayaa wuxuu dhihi radia allahu ta ardah laa adri ma ogi fi aaniyati marka labaad aw aalia ti saddexaad riwaayaad kale cadayna saddex jir ayay ahayde qala wuxuu yidhi waladii alif aan ku dhaartay anzla calayka alkitaaba kitaabka ugu soo dejiyey laqad jahadtu meesha u dambaysaan is aan gaaray yacni waan dadaalay meel hadda i harsan ma laha waan dhibooday waayahay facalimnii barwa arinii itusi nabi al sl tukanay qala wuxu nabigeena ala sl slam idaa aradta salaad salaaddii haddii aad doonta fatawada weyse qaada fa axsen wudua weysada wanaaji uma qom istaag wstaqbil qiblata qiblada qaabil uma kabir allah akbar la imog uma kadibna iqra' qur-aanka akhri uma arkac ruku xataa tadmaina raakican ilaa aad xasilooni xataa tadmaina aad kaga sugnaato raakican xaalaad tahay mid rukucsan uma rafac marka meeshaan lama sheegin ma ujeedaan adkaar lama sheegin ma aragtaan halkaasuu imaamku ugu deliishana caleyh raxmat ullah istinbaadkiisa cajiib wa uma kadibna irfac madaxaada kor qaata xataa tactadila ilaa aad ka sinaato qaa'iman xaalaad tahay mid taagan uma kadibna sujuud sujuud xataa taطmaina ilaa aad kaga sugnaata kaga xasiisho saajida xaalata masujuudsan uma kadib irfac raasaka madaxda kor u xataa taطmaئina ilaa aad kaga sugnaata amaba kaga xasisha qaa'idan xaalata mid fadhiyo uma sujuud xataa taطmaئina ilaa ka sujuudda ama aad kaga xasisho saajidan xaalata masujuudsan faidaa sanacta dalika arrinka haddii aad samayso faqad qadayta salaataka salaadaadi waad gudatay oo salaaddii lagaa rabay waad la imaaday wamaa anqasta wixi aad ka nusqaamisay min dalika fainamaa in kale tanqusuhu waxaad ka nusqaaminaysaa min salaatika salaadaada weyaan wixii si ka duwan ama deg intaa ka badan la imaadana adiunbay kaa go-onta weyaan saasuu nabigeena caday sala allahu alay waslm imaamka wuxuu deliishanayaa uma arkac xataa tatmaina raakican uma arfac muusan sheegin adkaarti sidaa weyaan baab اmri bitmaam اrukuuc rukuucd in la taam farid liisfar ayuu baabkan ogaabay xadiid kun iyo afari kontonaad waa saxiix qaali ibn s caleyh raxmat lah maxamed ibn cabdilacla asancani waa qaala xadaana khaalid ibn xaariث اlhujaymi weyan qaala xadaثana shucba imaamka weyan can qataada ibnu dacmat saduusi اlbصri qaala samictu anasan ibnu malikin khaadim rasul lah sl sl xadid isagoo ka warramay can nabiga nabigena sl slm qal nabigena wuxuu yidhi atimuu war dhammaystira arukuuc rukuucdii sujuud sujuud dhamaystira idaa rakactum haddii aad rukuucdaan wasajadtum aad sujuudaan saasoo nabigeena amar ku bixina calayhi salatu slam baabu rafci lyadayn laba gacmood kor in loo qaado cinda arafci min arukuuc rukuucdii marka laga soo kacay in gacmaha kor loo qaado baabkan u baabay xadiidka kun iyo konton iyo shanaad waa xadiid saxiix isnaad weeyaan qال اmam النسي رمة أbرna سwyd بن نصر سweyd بن نصر الmrwزي السعdي waa ثiqة qال أنbاna cبداللahi بن مبارك waa imaamkii عan qays بن سulaym العنbrي waa ثiqة qال xadaثnii علqمة بن wائل الxdrمي waa صدوq qال xadaثnii أbي أbيs waa'il ibn xujr weeyaan aلصaxaabiy aljaliil radia allahu ta arda qala wuxuu yihi salaytu waxaan tukaday khalfa rasul ayan ku tukay sal slm fara'aytuhu nabiga ayaan arg sal slm yarfacu isagoo kor u qaada yadayh labis gacmood ida اftataxa salaata markuu salaada furfurta waidaa rakaca goortuu rukuucana waidaa qaala goortuu yihahdo samic allahu liman xamidah intaasba nabigeeno gacmaha kor u qaada arkaya weyan alayhi sala slam haakada sidan wa ashaara qaysun qays wuxuu ishaaray oo ruwaadda ka mid a ilaa naxwi aludnayn labada dhegood muxuu ahaa waa sida cadigeed meel kale maaha xadiidkana waan soo marnay horaan baabu rafc اlyadayn labada gacmood muxuu aha in kor loo qaada xadwa furuuci اudanayn labada dhagood meesha faracooda u dambaysa meel ku beegan cinda arafci min arukuuc marka rukuucda laga soo kaca baabkaasna horaan ugu soo hadallayo mankabeenkii garbaha iyo dhagaha way ku aad ay ku beegmayaan calacalaha marka aad inaan u sharaxno looma baahno xadiid kun iyo يزيد وهو بن زريع وثقة تبت قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة واثقة أه. ثبت labadaas wuu wataa mudlis waa kow tan labaadna aakhira cumrihin ikhtilaad baa ku dhacay labadaa ciladaa ayuu muxuua qaba can qataada bn dacamad sadus albasri asna waa hiqatun habtun laakinahu yudlis can nasr bni caasim alleythi wahiqatun rumiya bi ra'yi اkhawaarij inuu khaarij yahay ayaa ninkaas lagu tuuray nasr ibnu casim laakinahu habata rujuucuhu minhum khaarijinimadii uu ka noqday raximah اllah anahu nasr ibnu caasim alleydi oo khaarijnimadi lagu sheegay xadatan wuxuu sheegay oo ka laabtay xadatan wuxuu sheegay can maalik ibni xuwayris saxaabiga jahiilka ah wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda annahu isaga ra wuxuu arka rasul lahi warka sal slam yarfacu isagoo kor u qaadaya daylabiis gacmood idaa rakaca goortu rukuuca markuu rukuuca saasuu dhihi jiray waidaa rafaca rasahu markuu madaxiisa ka soo qaada min rukuucna saas oo kale xataa yuxaadiya ilaa aad muxuu ah la sima bihima iyada labada calcalood furuuca udunayhi labadiisa dhagood faracooda weeyaan baabu rafc alyadayn laba gacmood kor in loo qaado xadwal mankibeyni garbaha kubeegankooda cinda arafci xilliga laga soo kaca min rukuuc rukuucda baabkan u baabay xadiid kun iyo toddobiy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih raxmatullah akhbarna cabdin cali falaas waa iqa xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan qala xadaثna malik bn anas bn abd alhijra can الzuhri maxamed sham zuhri an salim mawla an salim ibn cabdillahi bni cumar ahiqaة اlfaqih can abihi abihiis cabdulahi bn cumar bn khaaab radia allahu taala anhuma ana rasul rasulka sal slm kaana rasuulkan wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaado yaday labadiis gacnood idaa dakhala fi salaati salaadda hadduu gala xadwa mankibay labadiis muxuu ahaa garbood kubeegankooda waidaa rafaca rasu markuu madaxiis kor qaadima rukuucuna facala mila dalika arrinkaa ayuu samayn jiray sidaasoo kale waidaa qaala goortuu yidhah samic allah liman xamidahu qaala wuxuu dhihi jiray rabbanaa laka alxamdu rabbiga naga waaday mahad kuu sugnaatay wakaana wuxuu aada nabigeena calayi slam laa yarfacu midaanan kor u qaadin yadayhi bayna sajdatayn laba sujuudood markuu sujuudda hora sujuudo uu ka soo kac saas ma dhihi jira nabigeena sala allahu calayhi waalihi aruqsa fii tarki dalika gacmo karuqaadkaas in laysaga tago in laysu banay baabkan baab imaamka wuxuu kala soo bixi doona xadiid noo imaan doono oo hadduu qof kor u qaadin salaadiis ma burayso xadiidka kun iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي amat abarana maxamuud ibnu haylaan almarwasi alwaahiqa qaala xadaثana wakiic ibn jarax aلru'aasi alkuufiy wahiqaة habtun xuja qaala xadaثana sufyaan humaan bn cuyayna amiir almuminiin fi اxadiid ayaa loo yaqaanaa waa imaam waa xaafid waa xuja can caasim ibn kulayb aljirmiy wa saduq rumya biاlirja can cabdiraxmaan ibn aswad النخعي ثقة ثبت فقيه عابد عن علقمة بن قيس iqatu habtun faqiihun cabid can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu ta arda alhudali anahu cbdillah bn mascuud qaala wuxuu yidhi alaa usallii bikum ma indujiye salaata rasuulilah sal slm rasuulka alle salaadiis maan indujiyo fasallaa wuu tukaday dabcan jawaabta waxay noqonaysaa maana duji fasallaa wuu tukaday falam yarfac koruma qaadan yadayhi labadiis gacmood ilaa maratan waaxidatan markuu salaadda xiranayo bu allah akbar yidhi inta kale rukuucdii iyo kasoo kicitaankii iyo kulli waxaa weeyaan kor uma qaadan weyaan halkaas wuuu imaamku ugu dariishana in qofka aduu ka taga ay waxaa weyaan salaadiis aynan halaabaynin laakiin asal ahaan nusuus tirada badnayd oan soo marnay iyo tan noo imaan doontaba waxay ku cad yihiin in saddexdaa jeer nabigeena cala sl slam uu kor u qaadi jiray nas kale noo imaan doona asna oo nabigeena cala sl slam markii tashahudka atixyaadka la imaado uu ka kaca atixyaadka dhexda uu nabigeena kor u qaadi jiray calayhi salatu slam ama amri jiray baaba maa yaquulu wuxuu dhihi alimaamu idaa rafaca rasahu min arukuuc rukuucd markaad ka soo qaadda madaxaada maxaad dhehaysaa ama imamku muxuu dhahaya xadiid kun iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasaaي alيh ramat lla akhbarana swayd ibn nasr almarwasi asicdi wahiqaة qaala anbana cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can malik bn hijra can ibn shihab maxamed shihab zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar ahiqaة اlfaqih ibn cumar radia allahu taala anhuma ana rasul rasulka sal slm kan rasulkeen wuxuu ahaa ida اftataxa الصalaaة salaada hadduu furfurta rafaca yadayhi labis gacmood kor buu qaadi jiray xadwa mankibeyhi labis garbood ku beegankooda waidaa kabara markuu alla akbar yidhahdana rukuucina saasuu kor u qaadi jiray waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor u qaadi rukuucin rafacahuma kadalik saasoo kale ayuu kor u qaadi jiray aydan sidii oo kale waqala wuxuu dhihi jiray samica allahu alla weyn wuu maqlaa wuuna ajiiba liman qofkii xamida isaga ku mahadiy rabbana rabbiga naga walaka ayuu ku sugnaaday alxamdu mahadoo dhan wa kaana wuxuu aha laa yafcalu dalika fi sujuudi sujuudda nabiga saas ma samayn jirin sal alla slm gacmaha kor uma qaadi jirin weeyaan nacam ya ma rabbana walak alxamdu waa noo imaan doontaa insha allah xadيiث kun iyo لixdanaad waa xadيث صحيح qala imam نس ي أخbarna isxaaq iبn ibrahim alxandلي wa iqaة habt xuja isxaaq iبnu rahweyh weeyaan fuqahada waxay yidhahdaan isxaaq ibnu rahweyh sibaweyhi oo kale iyo xamdaweyhi iyo saas way dhahayaan fuqahada ragga la yidhaha muxadisiintan waxay leeyihiin rahwiya rahwiya ayay yidhahdaan marka muxadisiintana way tirsadaan oo muxadis weliba iqa xuja ayuu ahaa fuqahadana way tirsadaanoo imaam axmed iyo raggaas ayay isku xagga fiqiga ay rag islahay ahayn laakiin xir siduu imaam axmed u helay rag atbaaca oo cilmigiisa faafiyo muxuu xagga fiqiga khaasatan alimaam isxaq ibn rahwiya mausan helin marka haddii aad muxadisiintiin waxaad dhihi kartaan isxaaq ibnu rahwiya soomada garan haddii rahwey aad ahwey tirahdana dhib ma laha iyadna lianna kutubta sunanta fiqi iyo waxay jamciyeen iyo waxay jamciyeen iyo asinac ah, alxadiiiya way jamciyeen waad ujeedaan wax hadda rag la mara iyo rafaadka laisla mari iyo ragga qaar midkaana daciif iyo midkaana muxuu ahaa iqa iyo kana noocaas iyo baabka la mara dhanka dee axkaamtina waad ujeedaanoo salaaddii sidii loo tukan laha iyo baabkeedii sida loo tafatira waad aragtaan marka haddii aad isxaaq ibn rahwey tidhahdana dhib ma lahan markaad joogtaan abwaabtan oo kale isxaaq ibn rahwey haddii la yidhahdana dhib ma lahan laakiin marka la joogo muxuu ahaa raqaa'iqda iyo axaadiista barax tiran oon fiqi ku jirin markaas waxaa lagaa doonaya amaba baabu musalax xadiis aad joogto isxaaq ibnu rahwiya rahweyhi kaama soconays markaas marka saas loola socda waa yahay imaamkaas hay xadiidka boqol iyo lixdanaad soo ma qaala alimaamu النasai alي amat abarana isxaaq ibn ibrahim alxandari qala xadaثana cabdالrazaq ibnu hamaam الصنcاني wa ثiqaة tabt weyaan qala xadaثana macmr بn rashid wa ثiqaة tabt can الزhri mxamed shab zuhri wa imamka can abi slmة cbdiرaحman wa ثiqaة faqih can abi hurayraةa radi الlahu ta arda qala abu hurayra kaana wuxuu ahday rasul rasulka sl sl ida rafaca ra'sahu markii madaxiis kor u qaday min rukuuc rukuucda qaala wuxuu dhihi jir allahuma allah rabbana rabbiganaga walaka ayuu ku sugnaaday alxamdu waa imaamka weliya baabu maa yaquulu alma'muum ma'muumka muxuu dhihi halkaan marka ka dhegeyso waayo xadiidka kun iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiix qaala imam sa akhbarana hanad ibnu sari abu sari waa hiqa can ibni cuyeyna sufyaan ibni cuyeyna waa hiqatun habtun xuja can الزhri mxamed shab zuhri can anas bn maliki khadimi rasul lah sl slm radi allahu ta arda ana nabiya nabigena sal slm saqطa wuxuu ka dhacay min farasi faras ayuu nabigeena ka dhacay sal اlah slm calaa shiqihi اlayman dhanka midig ayuu nabiga u dhacay sal اlah slm fadakaluu calayhi way u galeen anas iyo rag kale yacuuduuna iyagoo booqanayaan faxadarat الsalaatu salaadii ayaa marka xaadirtay oo la gaaray qof xanuunsan gurigiisu ku tukan kara marka faxadarat salaa falama goorti qada salaat markuu nabigeena calayi slam salaadii uu ka baxay u dhameeyey qaar wuxuu yidhi inamaa in kalaman jucila waxaa loo yidha alimaam imaamka liyutama bihi in lagu daydo faidaa rakaca hadduu rukuca farkacuu adinkana rukuca waidaa rafca markuu nabiga rukuucda ka kacana ama imaamku uu rukuucda kacana cafwan farfacuu adinkana madaxa kor soo qaada oo soo kaca waidaa qaala haduu yidha samica allahu liman xamida qulu waxaa tiraada adinkana rabbanaa walaka alxamdu ma garas sheekh rabbanaa walaka alxamdu waa yahay xadiidka kun iyo laba iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla akhbarana moxamed ibnu slma almuraadi aljamali iqaة tabt qaala anba'ana ibnu qasim cabdiraحman bn qasim waa iqaة tabtun faqiih can malik waa imaamkii qaala xadaثanii nucaym ibn cabdilaahi اlmujmir nucaym ibn cabdilaahi اlmujmir almadani waa iqa weeyaan can cali ibni yaxya azuraqi waa iqa can abihi abihiis yaxya ibnu khalaad weeyaan haylahu ah, ru'ya waan soo marnay can rifaaca ibni raafic radia allahu taala arda qala wuxuu yih rifaaca kunaa waxaana yowman maalin nusalii kuwa tukada maca rasuulila rasuulkawaraa rasul rasulka gadaashiisan ku tukanayni falamaa goorta rafaca rasu madaxiisu kor u qaaday min arakcati rakcadii uu ka soo kacay qala wuxuu yihi samica allahu liman xamida qaala rajulu nin baa wara'ahu gadaashii ka yidhi rabbanaa walaka alxamd xamda kaiira ayiba mubaaraka fii saasuu ka yidhi rabbanaa rabbiga nagow walaka adigu ku sugnaaday alxamdu mahadoo dhan xamdan mahad kaiiran aad u tiro badan ayiba wanaag badan mubaarakan fiihi gudihiis la barakeeyey yuu ka dhawaaqay o falamaa goortii insarafa rasuula nabiga all muxuu ahaa ee salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi man ilmutakalim anifan goordhow ninka hadle kuu ahaa faqaala rajul ninka wuxuu yidhi laftirkiisii ana yaa rasu rasuulka alw aniga wey ninka hadlay qaala wuxuu yidhi rasul lah sal sl rsulkan wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay bidcatan wa alaaiina malakan dhowr iyo soddon malag yabtadiruunaha u kala baratamayaan ayuhum koodii yaktubuha awalan horqori soddon malag ayaa nin walba wuxuu ordaya inuu horqoro marka samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd marki waa ku joojin kartaa waxaa kaloo raacin kartaa xamdan kaiira ayiban mubaarakan fiih xamdan kaiira ayiban mubaarakan fiih saas weeyaan su-aasha marka waxay ta maada maa yaquulu alma'muum soo mahin waaya hay baabu qowlihi qowlka uu yidhahda rabbana walaka alxamd ayuu baabkan u baaba xadiid kun iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih raxmat ullah akhbarana qutayb ibnu saciid can malik ibn anas imam da alhijra can sumay sumay haddii aad marba maqashaan magac kale u raadinina waxaad leedihiin mawla abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaarif ibn hishaam almadani ninkaas abu bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaarif ibn hishaam la yihahdo ayaa xoreeyey sumay iyo iqa horta isku qodba haddii marba aad sumay maqashaan muxuu noqonayaa waa iqa dacfi iyo baab kale iyo ha u raadinina kow tan labaadna magaciisa aabbihii iyo waxba barbaarina waaad waaad dhahdaan waxaa xureeyey abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam almadani sida baad leedihin marka meel kale hala aadina can abi saalix abi saalix ma taqaanaa marka asamaan azayaad dakwaan sidaa weeyaan waa iqat habt can abi hurayrata radi alahu ta arda ana rasul rasulka sl sl qa rsulkan wuxuu yidhi ida qaala imamu imamka haduu yihahdo samica allahu liman xamidahu faqul waxaad tihahdaa rabbana walaka alxamd saas dhaha weeyaan saasuu nabiga amar ku bixiy sal l slm faina man waafaqa qofku waafa qowluhu qowlkiisa qowla malaaigati malaigta qowlkeeda u waafaqo ufira lahu waxaa loo dhaafa maa taqadam min dembii dembigiisu hormaray yani aamiintii ayaa lagu dhaafay dembigii oo rabbanaa walaka alxamdu ayaa dembiga lagu dhaafay meelo badanaa markaa dembiga lagu dhaafaya marka howlahaasoo dhan aan ka faa'idaysan allahna waafajiy xadiid kun iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis yaro dheer una dambeey cashir insha allahu tabaaraka wa tacaala imaam nasaa-i wanaagiisa mataqaana axaadiistiis axaadiis dheeraayo lagu rafaadi jiray maba yeelaanba bagiiba intaasoo xadii ayaa horay looga durdurini weli waa mukararo soo noqnoqonaano waxaa weeyaan muraajaco iyo cashariis iyo fardambo bagi laftirkiisa muxuu kugu muraajacaynaya waa fadliga ilaahay subxana wa tacala uu naga siiyey kitaabka xadiid kun iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay mat abarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari albasri waa iqa weyaan qaala xadaana khaalid ibn xaari weyaan qaala xadaana saciid ibn abi caruba soo marnay can qataada ibn dacamati saduus albasri can yunis ibn jubayr albahili iqa can xiطaan ibn cabdillaahi الraqaashi waa iqa anahu xadaahu wuxuu u warramay anahu isaga samic inuu ka maqlay aba muusa alashcari cabdullahi bn qays laqad uutiita mizmaara min mazaamiri ali daawuud waad garanaysaan habeen dhexda inaan soo marnay qaala wuxuu yidhi abu muusa radi allahu ta arda ina nabiy اllahi nabiga all alay sl slam ina nabiy اllahi nabiga alle sal slm khaطabanaa wuu noo khudbeeyey wabayana lana wuxuu noo cadeeyey sunatana sunadangana wuu noo cadeeyey wacallamanaa salaatana salaadagana wuuna baray saas yaa dhihi cabdulahi bn qays alashcari abu muusa faqaala wuxuu yihi nabigeena calayhi sala slam idaa sallaytum haddii aad tukataan fa aqiimuu suhuuka murtafkiinha toosiya annaga suhuftu waan toosina laakiin iskuma dhejino oo noola diiday laakiin mardha waxaan filayaa in ay eh, eh, biyaha sidii loo celina loo celina mataqaanaa mar unbay furuur ay dilaacan meel ubaa jabsanayaan marka hadda masaajidihii horta araafta ku yaalla kulli waa soo wada jabsadeen la socda in yar annaga umbaa hadda harsan annagana waxaan umaynaa mar rab inaan jabsan doono hadda masaajidihii xaafadaha kore ku yaallo dhan kuwaan de agga dhankan qarbiga ku xiga iska dhaafa dadkaad moogtahay ka taga isliyo dhankaas aaday qarbiga iyo waa muxuuah ba-aday ubaqayaan laakiin dhankan xaafadahan kore donhom iyo comoro eh, comorog iyo kuwaas eh, madaari madaari iyo isliida laftirkeeda meelo badan iyo meelo badanaa la jabsaday marka waxaa weeyaan annagan insha allahu tacaala mar dhow waxaan laleeyahy hadda labaatan shanta hadii la gaaro meeqaa beri oo ka dhiman ah, shantaa beri kadib waxaaba leeyahy madaxweynaha laga yaaba inuu yihahdo eh, hawshaan corona dhammaatay marka hala shaqaysto ilahay baan ka baryaynaa subxana wa tacaala inuu qowl ahaanna u hirgalo ficil ahaan u hirgalo labadaba insha allahu tabaraka wa tacaala marka nabigeena calayhi salatu slam waxaa weeyaan salaada naga buuna baray qala wuxu yidhi nabigeena ala sl idaa sallaytum hadii aadukatan faaqimu sufufakum suuftiina mxu a toosiya uma kadibna liyaumakum imaam ha idiin noqdo axadukum midkiin faidaa kabara kaas imaamka haduu allah akbar yihahda faidaa kabara hadduu allah akbar yihahdo imaamka kabiro adinkan allah akbar dhaha waidaa qara'a qur-aanka hadduu akhriyana faidaa qara'a waidaa qara'a hadduu akhriya hayri اlmaqduubi calayhim ala markuu akhriyana kuwa loo carooday iyo kuwa baadiyoobay oo yahuudi nasaaro ah markuu akhriyana kuwaas kuwa aan ahayn ama jidkooda jidaan ahayn mari markaad yidhahdana faqul waxaa tiraa aamiin allow naga ajiib yujibkum allah alla weyne wa idinka ajiibayaa ilaahay weynaha idinka ajiiba mu idinka ajiibayaa waidaa kabara allah akbar haduu yih warakaca u rukuuca fakabiruu adinkan allah akbar dha warkacu rukuuca weeyaan faina alimaam imaamku yarkac wuu rukuuce qablakum hortiin wayarfacu qablakum hortiinna uu ka kaca rukuucda macnaheedu waxa ay tahay hala socon imaamka oo daba socda weeyaan waa nabigeenna wuu khabar oo laakiin amar uu daba socda muxuu ahaa amaba ka dhigan qaala nabiy lahi wuxuu yidhi sal slm fatilka bitilka taas taasay udhigantaa rukuucdii adinka adinka hor rukuuc adinkana waad ka daba rukuucdeen markuu soo kacayna waad mxuu ahaa hortiina soo kac adinkana waad soo kacdeen waa isu dhigmaan weyaan oo yani hawl isu dhigantaba ajar ahaan iyo iyo camal ahaanba waidaa qaal haduu yara samic allahu liman xamidahu alla qofkii ku mahadi wuu maqlaa wuuna ajiiba faquluu waxaad tihahdaan allahuma alayu rabbana rabbiganaga walaka iyo ku alxamdu mahad yasmac yasmac illaahu lakum alla subxaana wa tacala ha idinka ajiibe faina allaha alweyne qaal wuxuu yidhi alsan nebiyi nebigiisa carabkiisa wuxuu ku yidhi samica allahu liman xamidahu allaweyne qofkii ku mahadiy wuu maqlaa wuuna ajiibaa saasaa nabigana yidhi sal slm faidaa kabara hadduu allah akbar yih wasajada u fakabiruu adinka alla akbar dhah wasujudu sujuuda faina alimaam imaamka yasujudu sujuuda qablakum hortiin wayarfacu qablakum hortiinna madaxuu kor usoo qaada sujuud uu ka soo kacaya waayahay qaala nabiynabiga alle wuxuu yidhi sal slm fatilka bitilka taas taasaa u dhigantaa horumarkaas sujuud idinkaga hormaray isagoo kicitaanka aad muxuu ahaa hortiin soo kacay adinkana waad ka daba sujuudeen waadna soo kacdeen soo waa isu dhigmaan weeyaan oo horumarka idinka hormaray waxa idinka hadlays lama arko fa kaana goortuu ahaada cinda alqacdati fadhiga falyakun ha ahawaada ha ahaada min awali qowli axadikum midkiin qowlkiiskan u horreeya ha ahaada attaxiyaatu salaamyaala alطayibaatu wanaagyaala aلsalawaatu salaadyaala lilahi alweyne usugnaatay yani wanaagoo dhan wanaagoo dhan allah iskale salaamu calayka ayuha nebiy nebiyow nabadgelyo korkaada ahaato iyo badbaado waraxmat ullahi naxariista aleyh wabarakaatuhu barakooyinkiisa salaamu calayna korka naga ahaato wacalaa cibaadillaahi alla weyna addoomihiisa alsaalixiin ee susuuban ashhad waxaan marqaad an laa ilaaha ilaa xaq lagu cabdo jirin ila allahu alla weyne mooyane wa waxaan marqaad anna moxameda nabi moxamed cabduhu allah addoonkiisa inuu rasul rasuulkiisa sabca kalimaatin waa toddoba eray wa hiya iyadana taxiyatu aلsalaa waa salaada salaamteeda saasuu nabiga yihi salى اllahu alيه waslm baabu tashahudna waa noo imaan doonaa oo e, siyaaqda tashahudka iyo habka ay yihiin waa noo imaan doonaa in shaء allahu tabaaraka wa tacaala laakiin maxalu shaahidka waxaa weeyaan rabbana walaka alxamdu goobta la dhaha iyo sida loo dhaha iyo faa'iidada ku jirto weyaan hada wallah aclam wsl اllah wslm ala abdi rsul msطفaa